alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa usalli wa usalimu cala nabiyihi alkariim imaami alxunafaa'i wa qaa'id alguri almuxajaliin wa cala aalih wa asxaabihi wa atbaacih wa aswaajihi aahiraati ummahaati almu'miniin wa cala ataabiciina lahum biixsaanin ila yowm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilaahi cala kulli xaal uma ama bacd waa aayadda boqoliyo saddexa ka mida suurat nisa waxaynu kusoo aragnay halkaa kayfiyada iyo habka habka loo tukanayo salaada la ydhaahdo salaat lkhawf marka cadowga lala dagaalamayo cibaadada ilaahay inaan la daynayn ee la tukanayo waxaana loo tukanayaa hab la isku waafajinayo gudashada salaada iyo ilaalinta nafta labadaasaa la wada dhowrayaa salaadiina waxay dhowraysaa ruuxdii xabadiina waa laga dhowrayaa jasadkii labadii baa la iswaafajinayaa si kale hadii loo dhigo xigmadda aad loogu adkaynaya cibaadada wakhtigani waxa weeyaan waxa waa quwa waxaa loo baahan yahay cibaadadan iyada ayaa loo baahan yahay ilaalinteeda leanna waa hub kale hub kale weeye hubkan maadiga ah la riixayo la ridayo waxaa ka sii muhiimsan hubka ah, iimaaniga ah iyo quwada ruuxiga ah iyo quwadda macnawiga ah sidaasay caddaynaysa aayaddu markuu ilahay yihi wastaciinuu biasabri wasalaa waxaa kaashataan dad yahow markay arrinku adag yahay waxa kaashataan oo adeegsataan sabirka iyo salaadda waa marxaladii loo baahnaa salaadda salaaddii haddaba soo aragna marka la nagaado hadaba ama dagaalkii laga baxay ilahay uu ka hadlo waxau ihi fa idaa qadaytum asalaa marka salaada gudataan fadkurullaaha ilaahay xusa qiyaaman idinkoo taagan wa qucuudan idinkoo fadhiya <clears throat> wa calaa junuubikum iyo idinka oo dhinaca u jiifawa mar walba dikriga ilaahay ogaada fa idadma'nantum marka xasiloonaataan ee deganaansha heshaan ee cabsidu idinka baado fa aqiimu salaa salaada dhammaystira sideedii hore inna asalaata salaada cibaadada laydhaahdaa kaanat waxay noqotay cala almu'miniin dadka mu'miniintaa ah dushooda kitaaban ay maktuuban waa shay lagu waajibiyey mawquutan oo wakhti leh waa waajib wakhti leh salaadu walaa tahinuu buu ilahay yidhi ha ha ka gaabinina oo ha ka jiiftaamina fi ibtiqaa'i alqowm qolada inaad daba oo raadsataan colka oo raacdaysaan in takuunuu haddii aad tihiin buu ilahay dadkii mu'miniinta ahaayo ta'lamuuna haddaad damqanaysaan oo dhimashiyo dhaawac idin soo gaadhay fa innahum dadka gaalada ay ishaysaan ya'lamuun kamaa ta'lamuun waxay u damqanayaan sidaa u damqanaysaan oo kale waxaad la dheer wa tarjuuna min allah ilaahay xaggiisa waxa ka sugaysaan oo ka filaysaan maa laa yarjuun waxaanay iyagu filaynin oo guul iyo horumar ah wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay baa cilmi iyo xikmadba iskalo saasuu idin faray bicilmihi wa bixikmati salaadii baa ilahay uhi marka dhammaysaan waa salaaddii lagu tukanayay jihaadka marka salaaddii ay dhammaato dikri bay dabcan ka koobnayd salaaddu innamaa hiya tasbiix wtakbiir wa qiraa'at lqur'aan siduu rasuulku sal allahu aleh waslm xadiid ku sheegay salaadu inahaasay ka koobantahy duca iyo dikri iyo qur'aan bay ka koobantahy iyo tasbiix iyo takbiir haddaba marka salaadii dhammaystirtaan jihaadkana ku jirtaan dikrigii hadaynina dikriga hadaynina faidaa qadaytum asalaata fadkuru allah dikriga ilaahay ha socdo faإida qudiyat الsalaaة faاntashiruu fi اlأrض wاbtaquu min fadl اllah wاdkuruu اllaha kaiira mar kasta oo cibaadada la dhammeeyo dikri baa ku xiga mar kasta oo cibaadada laga baxo dikrigu isagu ma dhammaanayo asxaabigii uu nebigu nebiga dardaaranka weydiistay wuxuu nebigu ku yidhi laa yazal lisaanuka radban min dikr اllah carabkaagu yuu ka tegin inuu ka qoyanaado ilaahay dikrigiisa fadkurullah marka ilaahay xusaysaana xaalad walba waa idin furan yahay dikrigu qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubikum idinkoo taagan idinkoo fadhiya iyo idinkoo jiifa saddexda siyood macnaha kolka dagaal ku jirtaa idinkoo mar taagnaan ku dagaalamaya mar fadhi ku dagaalamaya mar jiif ku dagaalamaya dikrigii halkii ka sii wada sida salaadaba ugu wadeen xaaladahan oo kale marka salaadii waa tukadayoo halkaasuu dikrigu igu dhammaaday ta la diidayaa taas taasaa la diidayaa sidaa daraaddeed ayay tahay xaalad walba inuu dikriga ilaahay socdo si kale haddii loo eego dikrigani waxa uu yahay ka ka dawaynaya qofka fulaynimadii iyo cabsida aladiina aamanuu watamainu quluubuhum bidikr illaah alaa bidikri illaahi tamainu lquluub qalbigii walaaci lahaa ee didi lahaa ee cabsan lahaabaa wehelhelaya markaa ducadii ilaahay la baryay waa dikrigii ilaahay oo la weyneeyo waa dikrigii towxiidkii oo qofkii uu ku dhawaaqo guubaabadii walaalihii uu guubaabinayay nasrigii uu ilaahay weydiisanayay waa waxa aayaddu ay tusinaysaa qofku inaanu ka xidhnayn dikrigu wakhtinaba caaisha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam yadkuru kulli axyaani ilaahay buu xusi jiray nebigu xaalad walow ku sugan yahayba xataa maruu daahir iyo mar aanu ahayn dikrigaasi ma kala goyi jirin markuu seexanayo markuu soo toos intaa uu hurdada ku jira mooye inta kale faidadmaanantum faaqiimuu salaata waxay tilmaamaysaa marka degtaan salaadii ooga idminaanku waa xasiloonida iyo cabsidii markay meesha ka baxdo salaada ooga ewalba way oogayiin iyagoo aan xasiloonayn oo dagaalka ku jira laakiin waxa weeye xaaladdu markii ay caadiga ahayd si a u tukan jirteenoo kale dee salaaddii u tukada oo kayfiyaddii iyo habkii salaatulkhawfka loo tukanayay waxay iska bedeleen waaya wuu sababay ilaahay waxa loogu adkaynaya cibaadadan salaadae marnaba dadkii looga dayin la'yahay inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadii waxay noqotay dadka muminiintaa mid maktuu kitaaban waa ficaal bimacnaa mafcuul maktuub waa fardan mafruudan calayhim shay lagu waajibiyey dushooda oo mawquutan dee wakhtina leh laha awqaat uu nebigu cayimay calayhi salaatu wasalaam kadib intii isagana malaggu u cayimay salaad waliba wakhti ay leedahay salaad walbana wakhtigeedaa la tukanaya lidalik ayaa aayaddu waxay tilmaamaysaa shuruudda salaada shardi ka mid ah inuu yahay wakhtiga oggolaa wakhtiga oggolaa shuruudihii salaada mid ka mida weeye inuu wakhtigii galo in loo dahaaro qaato in cawradii la asturo in qibladii la qaabilo waa dhammaanteed waa shuruudihii salaada ka mid yihin iyo dahaaradii macnaha dahaaradaasaa dahaara can alxada wa dahaara can alnajaasa taasaa laba qaybaad u qaybsamaysa qofkii inuu xadana daahir ka yahay nijaasna daahir ka yahay waa laba shar oo kala socda waayo qofku isagiioo xadadkii ka daahira weyslaantii iyo jinaabadii iyo ayay nijaasi ku ooli kartaa jidhkiisa maradiisa meesha ku tukanayo marka nijaasna waa inuu ka nadiifiyo waa shardi xadana waa inuu ka nadiifiyo waa shardi labaad waqhtiga waa inuu galo qibladii waa in la qaabilo cawradiina waa in la asturo shuruudihii salaada wey ina salaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquuta muminiinta waxaa ilaahay uu si gaara ah ugu sheegayaa de mumin baa ilaahay ka dhagaysanaya waajibkiisa midaan iimaan lahayn ilaahay ka dhagaysanaya kama dhagaysanayo lidaalik ba aayaddu si marka aad eegto faxwal kalaam ama mafhuumka hadalka laga qaadanayaa cibaadadan qof iimaanlayn inuu tixgeliyo qofka ka tagaana inaanu iimaan lahayn marhaatibaa ilaahay uu u kacay oo macnaha in cibaadadan uu tixgelinayo faralnimadeeda uu aaminayo qofka muminkaah ayadani waxay soo degtay soo socotee boqoliyo afar aayaadkii soo degayay bay ka mid ahayd dagaalkii uxud iyadoo si caamaba oo hadlaysa haddana waa aayaadkii soo degay uxud saynu hore soo marnay suuratu ali cimraan markii rasuulku sal allahu calayhi wasalam iyo asxaabta dee dhibku soo gaadhay maalintii uxud ile adduunyada waa imtixaanka iyo dhibaatadaas maalintii ku xigtay markuu isu diyaarinayay inuu ka daba tago colka qaswatu xamraa ilasad wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asxaabtii buu la hadlaoo inteennii shalayta dagaalku uu qabsaday wixii dhintay waxa dhaawac culusa mooyaane waxaynu ka daba tegaynaa colkiiyo soo diyaargarooba iyadoo ragga qaarkood dhaawac fuudayihiin ragga qaarkood dee dhibaato badan ay soo gaadhay oo feejidnaan iyo dagaal shalay lagu soo jiray kolkaasaa dee asxaabtu ridwaanullaahi calayhim wax la labaalladaymoodo hareeraha la eegaba haddana iimaankoodii baa soo dhaqaajiyey markaasay ka daba tegeen ilaahay baa guubaabinaya marka walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqowm qoladaa is haysaan inaad raadsataan oo raacdaysaan oo ka daba tagtaan oo istiishaan taa ha ka daciifin haka waxa weeyaan tamar darada waa qofka oo waajibkii oo ku culus ka gaabiya taasi yay dhicin baa ilahay ilaahay ummadan wuu qancinayaa si caqliya iyo si sharciyaba inay u fikiraan ayuu faraya markaasaa wuxuu tilmaamay ummadan ay ishayaan dagaalka ay ku wada jiraane gaalada ah bal hadda iyaguba dareenka ay qabaan oo kale inay qabaan laakiin dheeraad ay leeyihiin ummadda islaamku in takuunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun haddaad damqanaysaan dee iyaba saa u damqanaysaan oo kale ayay u damqanayaan saa u damqanaysaanba iyaguna u damqanaya dhimashada ayaa damqaysa dhaawacaa damqaya daalkiiba haya in la jabiyaabay ka baqayaan masaafaday ka yimaadeen baa fog kamaa ta'lamuun laakiin ilaahay muxuu ku qanciyay in ummaddani wax mooralkooda dhisa oo ay ku yidi yididiishaan ay hayaan laakiin ummaddaa kale aanay hayn watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waxaa ilaahay ka filaysaan waxayna iyagu filayn oo sidee baan loo filaynin iyaga safkooda waxaa ku jira shaydaan safka muminiinta ana ilaahay baa ku jira subxaana in allaha maca aladiina taqow aladiina hum muxsinuun iyagoo aakhira waxba kama filayaan qofka mu'minka ahi waxa uu filayaa sida nusuusta sharcigu ay u yaboohayso in jannada uun ay ka xigtay inta naftu ay ka baxayso dabeetana caalam kale qofka mu'minka ahi wuxuu ka filayaa halkan hadduu noolaadana inuu cisi ku noolaanayo haddii uu dhintana inuu cisi la dhimanayo oo casuumadii ilaahay uu helayo qofka mu'minka ahi waxa uu filayaa oo ku qanacsan yahay halkii la dhigi lahaa inay tahay naftan ammaanadan qaaliga haday ah, hadday meelun ku bixi lahayd meeshii ku munaasibka inay tahay laakiin kani laa yarjuu daalik arrintaa isagu ma rajaynaya wuu warwarsan yahay talo maad dhiman maad noolaan kii sii fikirayaana waxaa buu talo haddaad dhimata maxaa ka dambayn wixii aad hayse aad weydo wax alla waxaasoo khayraho ay rajaynayaan awliyada ilaahay ayaanay kuwani rajaynayn sidaasaa ilaahay uu u gubaabinaya in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxu dhibaatada idin taabatay oo kale aya taabatay intana waa lasii dheertay qaala allahu tacaala innaa anzalnaa ilayka alkitaab nebi maxamedo waxaanu kugu soo dejinnay qur-aanka bilxaq soo dejinoo xaq ku oo baadil ka fog fogya waxaa lagugu soo dejiyey litaxkuma bayna annaas si aad dadka ugu kala xukunto bimaa araaka allah shayga ilaahay uu ku tusiyey ee uu ku nuuriyey ee uu ku baro waxyigaa walaa takun ha noqonin lil lilkhaa'iniin dadka wax isweydaariya ee khiyaamada sameeya khashiima mid u dooda ha noqonin wastaqfir illaah ilaahay dembi dhaaf weydiista arrinka kaa dhacay ina allaha kaana ghafuuran raxiima ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista walaa tujaadil ha ka doodinoo ha difaaci nebi muxamedow can aladiina kuwa yakhtaanuuna anfusahum kuwa naftooda khiyaamaynaya ha u doodi ha difaaci ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana qofka ahaaday khawaanan mid khiyaamo badan afiiman oo dembiila ah ma jecla kaa yastakfuuna min annaas dadka iska qarinaya kuwa wax khiyaameeya walaa yastakfuuna min allah ilaahay iskama qarinayaan wa huwa maahum wuu wehelinayaa id wakhti buu wehelinayaa og yahay yubayituuna ay qarinayaan maa laa yardaa waxaanu raalli ka ahaynoo min alqowli hadalka ah markay kuwaa bariisanayaanay habeenkii ku sheekaysanayaanay mirayaan wa kaana allaahu bimaa yacmaluuna muxiidaa waxay samaynayaan ilaahay wuu koobay haa hooy antum idinku haaulaai iyo haaulaai kuwaasow jaadaltum canhum waa ka doodeen oo waa difaacdeen dembiilayaasha fil xayaati dunyaa maanta oo ifka la joogo idinkaa u dooday oo beri yeeloo difaacay faman qofkeebaa yujaadilu llaha canhu ilaahay kala doodayoo ka difaacaya yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha yaa dembiilaha difaaci doona amman yakuunu yaase noqon doona calayhim wakiilan ay calayhim xafiidan cid ilaalisa oo waa la haystayaalayaa ilaahay ka ilaalinaya qiyaamaha aayaadkani qisay lahaayeen ay ku soo degeen tobaneeyadan aayadood ilaa laga gaadho wa kaana fadlullaahi calayka cadiima aayadda waxay xusayaan dadka munaafiqiinta ah iyo ay qisadu ka warramaysaa iyo ummada dhibkay ku hayaan ama waxyaabaha faraha badan ay isweydaariye munaafiq sida loo yidhi dad munaafiqshiday bay muuminiinta ku gubtaan muuqaalkaasoo kale aayadu soo dhigaysa qisadu waxay ahayd <clears throat> niman la odhan jiray waxaa jira wakhtigii rasuulka sala allahu calayh wasalam ilmo ubayriq bani ubayriq sida dee mufasiriinta qaar badan oo ka mid iyo kutubu siiraba ay <clears throat> ubayriq dhowr nin bay ahaayeen bashiir mubashir eh, iyo bishri bishri bashiir mubashir magacyo noocaasoo shiinka kaa agdhow bay lahaayeen mid ka midii waa bashiireh waxa uu isagu ahaa munaafiq oo maaragtay munaafiq buu ahaa oo hadiyo jeer inta uu tiriyo gabayga gabay wuu tirin jiray kolkaasuu odhan jiray nin carab ahoo hebel la yidhaahdo ayaa asxaabta usoo tiriyay iyo nebiga gabaygaa ah. isagaana leh dadku u dhiibi jiray ama isagaaba tirin jiray waa lays yaqaanaayoo qofka cudurka haya ah dadku way garanayaan sif daacada u fikirayaaye asxaabtu waxay odhan jireen ninkaa khabiifkaee munaafiqaay gabaygaa cidna kamuu maqana isagaa soo tiriyey warkaasi madiinu aad ugu dhammaaday waa kii afarayda tirinayee lahaa awa kullamaa qaala arijaalu qasiidatan adimuu wa qaalu bnu ubayriqin qaalaha mutahamid kaannanii akhshaahumu jadacal ilaahu unuufahum fa abaanaha gabay saasa buu tirinayay mutahamitiina wuxuu leeyahay waar mar kastoo nin carbeed uu soo tiriyo qasiida iyo gabay ayuunbaa waxay iska leeyihiin ninkan odayga bashiir baa soo tiriyuunbay iska odhanayaan hoo intay cadhoodeen ayaa hadalkaa ay leeyihiin iyadood moodo in aan anugu ka baqayo sankiiyo dhagahaba allaha jaree jadacal ilaahu unuufahum fa abaanaha sanka allaha gooyo isaguna erayadaasuu isku difaaci jiray nimankaasi qoys waxay ahaayeen sina xayraan u ah tuugadana yara daldala ama wax qaabqaaban ayay ahaayeen safar baa ka yimi xaggaa iyo shaam waxyaabihii loo baahan yahay ka mida ah, sida safarkii waxaa wax ka iibsaday ninka la odhan jiray rifaacat bnu zayd magacaa ninka la jiray ayaa safarkii wax ka iibsaday <clears throat> rifaaca wuxuu adeeru ahaa qataada ibnu nucmaan nimankii iyaga ahaa way soo duseenoo ah, xoogaagii raashinka ahaa uu iibsaday rifaaca safar halkaa uu ka iibsaday yaro qaaliga ahaa iyo hub isaguna ka ag raashinka oo stoor ku jiray ayay labadiiba qaateen qoladii wax qaadi jiree reer ubayriq inankaa qataata la idhaahday adeerka uu yahay buu rifaaca u sheego wuxuu idhi alaabtii waa la xaday hubkiiyo raashinkiiba bal soo dayday haddii la dabagalay oo la soo daydayeyna waxaa loo maleeyey nimankaasi inay qaateen dadkii waxay idhahdeen war sanqarh badan bay xalayta lahaayeen reer ubayriq waxna waa tii lagu yaqaanay bidhaamaha iyo dabkaa badan ay shideen iyo waxaasi waxay muujinayaan inay waxadeen ilaan had jeer waxayba calaamaday leeyihin <clears throat> markay ogaadeen in warkii la helay raashinkiibay meel ka dalooliyeenoo mohaar bay jiideen ay qaadeen mid yahuudiya gurigiisa agdhigeen ama geliyeen warkiibaa dabeedna nabiga gaalay calayhi salaatu wasalaam oo qataata u sheegoo wuxuu ihi waxaan u malaynaynaa nebi allah nimankaasi ay alaabtayadii xadeen nimankaa ilma ubayriq la idhaahdaa bal waan ka fikira buuri ilmo ubayriqiina kolkay ogaadeen ashkatadii inay nabiga gaadhay ayay odayaal direen odayaal bay soo dhaqaajiyeen iyaguna <laughs> waaya waxay leeyihiin deena beri raashinkii iyo la sheegayana ninkaa yuhuudiga ah laga baado halkaasaa laga helaya raashinkii nimankiibaa lagasoo meeshii ninkiibaa laga soo saaray oo shalday isagana loo qariyo aan filayn odayaashii waxay dhahaan de kol haddii nebi allow inamadayada ay beri noqdeen alaabtii la xadayna ninkaa yahuudigaa laga helay dee malaa waxaa wanaagsan warkan suuqa u gala inaad ka reebto oo aad tidhaahdo nimankii arrinkii lagu tuhmay reer ubayriq ma qabaan beentooda way horrayn jirtay laakiin maanta run bay sheegeen bal si uun si aad u macnaysaba arrinkaa naga barax rasuulku sal allahu calayhi wasalam dee odayaashan oo iyaguna iska daacadaha lagaba yaabay inay nimankaas been u soo sheegeen hubsiinala-aan daraaddeed iyaguna sii dhaqaajiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam mimbarkuu ka hadlaa la yidhaahdaa kelmadaa ka soo yeedhay uu leeyahay arrinkaasi sidaa markii hore la moodayay ma aha qataataa u yimi nebigaoo warkiibuu weydiiyey wuxuuhi qataataw iskamaad hubsanine nimankane waxba may xadin warkii arrinkii meel kale ayaa aana u ahaa oo tuugadaasi cid kalaa samaysay qataatana madaxuu qabsado uu yaaboo dee xogtu hayay adeerkiibuu ku noqday wuxuu yihi dee adeer isla keen rogtay oo arrinkii saasaa nebiga loogu dhigayoo nimankii waxaday dee maanta waaba beriba meel kalaa loo riixay waa iska sii riixay isaguna wuxu allahu lmustacaan dee ilaahay baa la kaashada iska aamusa ilaahay baa wa tacaala markhaatigiisu cid walba ka wen qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey oo u rumaynayo qataate iyo adeerkii warkii ay sheegeen kolkii hore iyo dacwadoodii ilaahay u rumaynayo nimankii munaafiqiintahaana uu fashilinayo odayaashii beri yeelayna si toosoo ula hadlaya iyo nebigaba calayhi salaatu wasalaam qof beri ah oo wax lagu tuuro dushiisana dhibaatada ay leedahay buu muuqaalkeeda ilaahay bixinaya wuxuu beri yeelayaa xataa ninkii yuhuudiga ahaa ee isagu aan waxba xadin isaga laftiisiina waa la beri yeelay cadaaladda qur-aankay ka mid tahay gaal iyo islaamba inuu beri yeelaya ciddii aan waxba qabin waana sida sharciga ahe dadka muuminiintaana dhaqankoodu had walba uu yahay gaalka dil oo gartiisa siibay yidhaahdeen dadku macnaha xataa hadduu dil mutaystay oo kii la dagaalamaya yahay dil laakiin ha dulmiin ee haddii wixiisii waxaan uu yaha ayay uga jeedaan macnaha aayaadka aad arkaysa carabka aynu marinay baa soo degay ninkii markii uu ogaaday in wixii iyagii la fashiliyey kii munaafiqaa bashiir lo jiray ugu baxsaday wuxuu tegay maka maka ayuu tegay wuxuu ku degay ruux dumar oo halkaa iska joogayso salaafa bintu sacd ayaa la odhan jiray markaa wuxuu isku dayay inuu dee ku gabado oo ku dhunto intii la qaban lahaa kolkii aayaadkani ay soo degeen xasaan binu haabit baa gabay buu tiriyey shicir abyaab xoogaaya buu tiriyey ninkiina waxbuu ka sheegay islaantii iyada ahaydee halkaa ku martigelisayna waxbuu ka sheegay markaasaa wuxuu lahaa abyaaddii ka mid ahaa wamaa saariqu in kunta daakiran bidii karamin min alrijaali uwaadicu faqad anzalatu bintu sacdin faasbaxat yunaasicuhaa jildastiha wa tunaasicu ninkaasi markuu gabayo xasaan waxa uu leeyahay ninka wixii la gashanayay hubkii dagaalkuu ka badbaadi waaye nin sharaf leh ma aha oo la dayn karo ee waa nin wax loo yidhaahdo laakiin waxa ka daran oo soo dhowaysay bintu sacdin gabadha la idhaahdo oo maanta uu marti u yahay xagga dambe ayay gelisayoo halkaasuu ka dhaqdhaqaaqaya adigu gabay saasoo kale ah marka iyana khatar buu ku hayaa wey alaabtiisiibay soo qaadayoo bannaankay soo tuurta waxay tidhi ma maanta ayaad gabaygii xasaan xasaanoo la yaqaano oo nin aftahana ama gabaygiisibaad maanta ii soo waariday way masdaafurisay oo bannaankay usoo daadisay alaabtiisi almuhim waxaa la yidhaahdaa mar dambe isagoo waxadaya ayaa gidhaar ku dumay maka ah waaya may sheegin intaasoo magacyaala ee aynu sheegnay laakiin waxay aayaadku tilmaamayaan sidaad arkayso maxay sifaad iyo tilmaamo iyo jariimado iyo cid lagu gabaday iyo cid cid tilmaamay bixinayaan asku kuwa dhaxalka ah ee la doonaya in la qaataana waa kuwa ah kii sameeyey wax fara oo ka dambeeyey ayaa samaynaya noocan oo kale marka qur tilmaanta uu bixinaya waxa wey jariimada noocan kale ah ee wakhtigaa dhacday inaanay dib ugu soo noqon dadka muslimiinta dhexdooda mustafaadaadka qisaday ka mid tahay addoommuhu sidaa dee naskuba u caddeeyey intay cid kale iska eegi inay ilaahay iska eegaan subxaana markaasaa ilaahay waxa uu la hadlay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ilaahay yidhi innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah waxaan kugu soo dejiyey qur-aankanoo xaq ku yimi si aad dadka ugu kala xukunto wuxuu ilaahay ku tusiyey wuxuu ilaahay ku aragsiiyey waxa ilaahay u aragsiiyey ama wuxuu ilaahay ogaysiiyey dee waxyigan waxaad heshay maanta waxaad wax ku kala xukunto oo wixii wax lagu kala xukumi laha ilaahay baa kaa xil qaaday oo nidaamkiibuu ku siiyey adigu fuliyuun fuliyuun qof walba taasaa u taalla waxaa nebiga hadlayo way u yaallaan ummadana waa sayidulqowm rasuulku sala allahu calayhi wasalam hormuudkii ummadda weeye shayga ilaahay uu kula hadlayo ummaddana uu kula hadlaya kitaabkan waxaa loo soo dejiyey in la dhunkado oo la barakaysto oo qura maaha saynu dee arkayno in axanki iyo fidaha un lagu ahriya ma aha in daaqada uu saarnaado maaha sida dadku wakhtigan dambe ay sameeyaan sitaa maaha kitaab laakiin ilaahay wuxu uhi litaxkuma bayna annaas marka hore kitaabkan innaa anzalnaa ilayka alkitaab buuraha iyo looguma talagelin xayawaanada iyo jaamidaadka looguma talagelin ilayk basharkaa ilaahay ugu talagalay basharka noloshiisa inuu saxo basharkana sida loogu talagalay waa inuu xaakim noqdo kii kala faslinaya kii hagaya kii kala saaraya kii hanuuninaya litaxkuma bayna annaas bima araaka allah waxay tilmaamaysaa iyadoo laga daacad marka kitaabka dadka lagu xukumayo iyadoo laga daacad yahay oo aan la maroorinayn la xarifayn laga been sheegayn ammaanada la gudanayo bima araaka allah siduu ilaahay ku aragsiiyey adigoo ka daacada marka bimaa aclamaka allah min alwaxy wuxuu ilaahay ku ogaysiiya waxyigaah wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina qur-aankaasaan ku siiyey noloshaabaa ilahay ka hor waxba maad hayn nebi maxamedow a'immada qaarkood waxay ku fasilayaan bimaa araaka allaahu wuxuu ilaahay ku aragsiiye uu ku ogaysiiyo ah dee aqoontaada inaad isticmaasho oo nasuustu wixii aanay ku caddayn laftiisa aad ka ijtihaado lidalik ba a'immadu ay idhaahdaan ijtihaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii aanu waxyi u haynin wuu ka ijtihaadayay isagoo nas uga qiyaasanaya ijtihaadkiisaasi mararka qaarkood dee wuu asiibi jiray mararka qaarkoodna waaba ku gafi jiray waxase daruuri ahayd in la saxo markuu rasuulku waxyaabaha qaarkood ku gafo kolkiiba waa la saxayay sida suuratulanfaal iyo baabka qaniimada iyo aynu ka arki doono bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman sidaasaa ilaahay uu nebigu kuyidhi calayhi salaatu wasalaam qof wax khiyaamaynaya ha u doodi khasiim loo yar noqonin qof wax khiyaamaynaya wstakfir illaaha ina allaha kaana afuuran raxiima ilaahayna dembidhaaf weydiista dembiga ilaah u dhaafaa u naxariistaae nimankii aad tidhi ma qabaan arrinka si lagugu dhigayba ee aad tidhi nimankaasi may xadin waxba bal hadda taasi gaf bay hayde ilaahay dembidhaaf ka weydiiso marka looma saamixin rasuulka sala allahu caleyh cid wax qabta asxaabigii ha ahaado ha ahaado cid ehelkiisoo ka agdhow inuu beri yeelo looma saamixin cid kalena loo saamixi maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo khalqiga ilaahay u fadli badnaa ayaa la leeyahay waad geftee dembidhaaf ilaahay weydiiso wastakfir illaah taa macnaheedu waxa weeye qof kasta oo wanaagsan wixii simbirraxa ee ka dhaca muqadas noqon maysa ee waa wax khata ah oo ay tahay inuu isaguna ka garaabo ilahayna toobad keeno walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum in allaha laa yuxibu man kaana khawaanan afiiman ha u doodin kuwa naftooda khiyaamaynaya ilaahay ma jeclo khaa'in dembiileah aayaadkaas waxa ayna farayaan marka aynu nahay dad mas marka aynu nahay cid markhaatiya ehelkeenna iyo ummadaynu xukuno iyo asdiqadeenna iyo saaxiibadeenna inaynaan garab siinin waxay ku gardaran yihiin inaynaan garab siinin oo qofku hadii uu dembi galo hadduu dembi galo in aanad beri yeelin marnaba inaanad isku garab taagin xumaantiisa waa mushkilad runtii maanta bulshadeenna haysatoo cudurkaas aayaadka ilaahay uu kaga hadlay ummadda ka dawaynayo waa cudur inagu badan oo marka dadka shakhsiyadooda iimaanigaha ah ay daciifto iimaankoodu markuu dadka yaraado waxyaabo kalaa ku waaweyn qabyaaladaa ku weyno ehelnimadaa ku weyno waxaa ku weyn maslaxadda oo waxaa ku weyn waxa laga sheegaya iyo hadalka lagu odhanayo waxyaaba kalea ku weynoo ku culus dadka saa daraaddeed aakhiradiisa iyo iyo wax badan ay ka aafoobayaan innaga markuu qofku dembiilo noqdo hadduu wax dilo ka soo qaad ee intee dad u intee lacag aanay marka hore isagaba hadduu baahan yahay aanay siiyeenba adu bakhtiyayo ayaa markaa soo dhigaya oo barigooyo iyo axan iyo fidda iyo magula soo diyaargaroobaya odhanaya waa ka bixinayna qof maxkamadda ka dacweeya inteebaa qof ag taagan oo le waxaa hebel ma qabo hebel iyagoo laga yaaba inay ogiin inuu qabo sidaa la moodaya ma aha ama ha iska soo dhaqaaqaan ama ha la soo dhaqaajiyo iyagane way badan yihin nasku tilmaamayaa oo kale hadii qofku maalu wakiilu dacwaya oo cid wax sheeganaysa uu loo yaru yahay ama qofkan dacwada wada dacwada loo wakiishay in waajib ay ku tahay qofka uu dacweeyo inuu horta waraysto inuu waraysto waa garsoorka iyo nidaamka ijraa'aadkiisa la xidhiidha hadduu ogaado qofkan inuu xaq leeyahay run sheegayo xaqiisii baadi doonayo inuu markaa wakiilu dacwo noqdo hadduu ogaado kan inuu wax isweydaarinayo oo uu doonayo magaanu lahayn oo uu doonayo xoolo aanu lahayn oo uu doonayo dhaxal aanu lahayn oo uu doonayo dhul aanu lahayn waa cudurka inagu dhulka dhul aanu lahayn markuu intaa looyarku ogaado waanu idhaahdaa khayr allah ku siiya annahay gubanine waxaan iskaga had ilaahay uga toobadkeeno halkaa ka bax waanu idhaahdo laakiin haddii uu la galo oo sidaa adduun uu kaga qaato isna waa khaain kale khaain kale weeye walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman waa mid hor yaala qof kastoo wakiilu dacwo ah ama oday ha ahaado ama looyarkii ku shaqaysanaya ha ahaado ama masuul ha ahaado ama arrinkaad u doonaysaa mid dowladi leedahay oo caam ha ahaado xaqlacaamkii ama ha ahaado mid shaqsi leeya walaa takun lilkhaainiina khasiiban waa qaaciday noo taalla dadka kugu dhowba ha ahaado waxaad kalood ka faa'idaysanaysaa qofku hadduu wax khiyaameeyo cidda ugu horraysuu khiyaameeya waa naftiisa kan wax yaroo maala buu ka qaaday laakiin isaguna aakhiradiisiibuu waayay waxadad ugu ayaan daran man baaca aakhiratahu bidunyaahu man baaca aakhiratahu bidunya aakhiradiisii qofka ku iibiya adduunyo walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum waa kuwa naftooda khiyaamaynaya mu odhan ilaahay waa kuwa ummadda khiyaamaynaya laakiin naftiisu khiyaamaynaya duulimaadka cidda u horraysu ku hayaa waa isaga waa naftiisa bal hadda foolxumaday leeyihiin eeg iyo se u fikirayaan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum dadka way iska qarinayaan laakiin ilaahii weynaa ee qulubta daalacanayay ee xaqaa'iqooda hayay iskama eegayaan waa iimaan iimaanka qofka markuu iimaanku qofka ka qoonmo fikirkiisaa noocan noqda hareeruhunbuu iska eegaa qaanuun qabanaya maxkamad qabanaysa boolis qabanaya dowlad qabanaysa dad wax ka sheega kuwaasu iska ilaalayaa inuu ka dhex siibto laakiin ilaahay iskama eegayo laa yaclamanna calayhi riqaabatan laa takhfa minha shay ishii ilaahay aan waxba ka qarsoomaynin hayse ma garanayo raadaarkii ilaahay inuu ku rakibayo ma garanayo laakiin dadka kaluu iska eegaya id yubayituuna maa la yardaa min alqowl tabyiidka horeynu soo marnaye waa marka ay mirayaan ay ku sheekaysanayaan adeenkii ku fiqayaan qowl aan ilaahay raali ka ahayn wa kaana allaahu bimaa yacmaluuna muxiitan intaasa bal ilaahay ugu nuuxnuuxsanaya dhaca la dhacaya xaqa bani aadamka iyo xoolahooda iyo khiyaamada iyo isweydaarka bulshada lagu wado iyo garsoorka fasaadaya iyo dacwadda faasidka ah, ceebaha ay ku leedahay ummadaha inay dumiso daraadeed ba halkan ilaahay uga digaya wuu ku sii celiyey ilaaha wuxuu hi haa antum haaulaay waar idinku kuwaasow waa nimankii u doodayey nimanka waxaday nebi maxamed yidhi beriyeel jaadaltum canhum fi lxayaati dunya adduunyadii waa u doodeen inamadayadu waxba ma qabaan way wanaagsan yihiin waa la yskaga gafayaa waxaasaa tidhaahda faman yujaadil llaha canhum yowma alqiyaama bal yaa ilaahay kala doodaya bal yaa ilaahay ishortaagaya odhanaya waa beri kuwani aman yakuunu calayhim wakiilan wakiilka waa xafiid yaa wakiil ka noqonaya oo loo xil saarayaa ilaalintooda waa su'aal adag weeye dee cidina la haysta ilaahay uu qabsaday maalintaa cidina u gurman marka arrintaa runtii in aad laysaga feejignaado haddii aad eexanayso waxa habboon in aad u eexato eexatabaa laydhaa dhinacaaga hadii aad cid uunu eexan layd dhinacaaga u qaala allahu tacaala waman yacmal buu ilaahay yidhi cidda samaysa su'an xumaan aw yadlim nafsahu ama naftiisa ku gardarooda uma yastakfir illaah ilaahay dembidhaaf weydiista yajid illaaha ilaahay wuxuu ku heli doonaa uu kula kulmi hafuuran raxiima isagoo dembiga dhaafa u naxariista waman yaksib ifman qofka dembi shaqeeya ee jariimad ku dhaca fa inamaa yaksibuhu calaa wuu shaqaynayaa dembigaa yagsibhu wuu shaqaynayaa calaa nafsi kaainan calaa nafsi isagoo naftiisa dul saaran dembiganuu kasbay naftiisuu saarany wa kaana allaahu caliiman xakiima ilaahay baa cilmi iyo xikmadba leh waman yagsib khai'atan buu ilahay yidhi cidda gef samaysa dembi gasha aw iman amaa xadgudub cidda samaysa waa isku dhowi uma yarmi bihi bari'an uma yarmi bihi dabeetana ku tuura ee u xambaariya barii'an cid ka maran oon dembigan qabiinba faqad ixtamala kaasi wuxuu xambaartay buhtaanan been abuurad wa iman mubiinan iyo dembi weyn walowlaa fadlullahi calayk dheeraadku ilaahay ku siiyuu dushaada yeelay haddii aanu jirin nebi maxamedow waraxmatuhu naxariista uu ku siiyuu ku gaadhaya haddaanay jirin lahamad waxay doontay daa'ifatun minhu koox dadka ka mida an yudiluuka inay ku ambiyaan sawaabka ku weydaariyaan iyo sida xaqa ah wamaa yudiluuna anfusahum waxa ay ambinayaanay luminayaanna ma aha nin naftooda mooyaane waa naftoodaun wamaa yaduruunaka min shay adiga waxba kuma yeelayaan waanzala allaahu calayka alkitaab ilaahay qur-aankuu kugu soo dejiyey wuu ummadna sheeganayaa rabbi waalxikmata xikmad buu kusiyuu kugu soo dejiyey wacalamaka wuxuu ku baray maa lam takun taclam waxaanaad hore u aqoonoo waxyigan ku hanuuninayaa wa kaana fadlullaah wuxuu ahaaday dheeraadka ilaahay calayka dushaada uu yeelay cadiimaa mid aad u weyn buu ahaaday waa ka dee kaa gaadhay nimanka ah hore kuu sii wadee doonaya inay eh, haadaan kugu ridaan qawaacidka caamkaabaa ilaahay uu bixiyey waxaa nasku uu tilmaamayaa qofka iyo inta uu ifkan joogo waxa uu qabanayo iyo midhaha uu ka goosan doono waman yacmal suu'an aw yadlim nafsa saasaad arkaysa yadlim nafsa wuxuu isku xidhayaa ilahay yacmal suu'an aw yadlim nafsa xumaan buu sameeyey macnaheedu waxa wey inuu naftiisii dulmiyey dabeedna ilaahay dembidhaaf weydiista qofka intuu xumaan sameeya ama naftiisa dulmiya ilaahay dembidhaaf weydiista yajid illaaha hafuuran raxiiman aayaddu waxay dhiirigelinaysaa addoonku gef kasta ha ku dhace inuu leeya jaanis jaaniska inuu ka faa'iidaystaana ay waajibtay qof kastoo dembiilaha waxa ku waajiba inuu ilaahay u toobad keeno dabcan sida xaqiiqadee dee aad og nusuusta ku suganna waxa weeye dembiga marka dad laga galo dee waa in loo celiyo waxoodii waa in loo celiyo qofkan wixii laga qaaday hadduu dhintay dhexlayaashiisii waa in la siiyo towbadda ayay ka mid tahayba towbad kaa ansaxaysaan jirin adigoo ku raran wixii dadka wixii dadka aad oosita kaama marka wuxuu ilaahay ku guubaabinayaa dadkii halkan gafay inay u celiyaan dadka waxooda qofka isagu dembi shaqeeya dembigaa ha ogaada inuu isaga ku kooban yahay fa inamaa yagsibu nafsi mar kaluu ilaahay ku celiyay waman yagsib khadi'atan aw ifman wardadii how ka sameeya dembi ama gef uma yarmi bihi beri'a ee ku tuura ee u xambaariya ee dusha ka saara qof beri'a faqad ixtamala buhtaanan wa iman mubiinan wuu labanlaabanya dembigiisu qofkii dembi buu sameeyey haddana qof aan gelin buu u xambaariyey wixii uu isagu galay buu isku dayayaa inuu cid kale u xambaariyo ilaahay wuxuu tilmaamay dembi inuu labanlaabayay arrintaas waa been abuurad iyo iyo waa mujrim been abuurad sameeye dembigiisu laba jeer bullaadan yahy waxyaaba aadka u sii foolxun weeye waa cadaaladdarrada sii qabiixa ahee sii liidata cidda lagu sameeyeyna u qaadan waabaa ku dhaca ila qofku haddii mujrim yahay oo uu sameeyey oo lagu markhaati furo ama lagu soo ogo waxan wuu iska liqaa marka hore aha isqariya laakiin haddii lagu caddeeyo wuu iska liqaa leanna wuxuu ku qanacsan yahay waxaan inu qabo haddii isagoo waxan aan qofkani qabin dusha laga saaro lagu xukumo caddaymo loo nabnabo loo sameeyo qofkaasi waxa ay ku kalifi kartaa inuu qarxo u qaadanwaagaasi wuxuu keeni karaa iyo cadaaladdarradaasi inuu qarxo oo macnaheedu uu ama wax dilo ama isaga la dilo ayuu keeni karaa waxyaaba khatarta mujtamaca ku keenay ka midta jeerna arrimahan inta badan waxay ku yimaadaan siduu nebigu ka digaya calayhi salaatu wasalaam qofkan wax lagu tuuray oo iska afgaaban oo aan codkar ahayn iyo mujrimkii dembiilaha ahaa ee waxaan dusha kaga tuuraya oo codkar ah oo ka looyarsan oo ka lacag badan oo ka wusta badan oo waxa uu isku xidhiidhinayaa aad u badan yihin dabeetana miskiinkan uu xambaariyey waa agnaan aan aftahan ahayn oo marka garsoorka uu yimaado intuu hadalka celcelinayay ka banjaraysaa dabeedna kanna markaasu isku daba taxaya markhaatiyaal buu samaynayaa waxbuu samaynayaa sida wax loo qoro meelsha la maro dam waa taa lagu riday wuu ka digay rasuulku sal allahu calayhi wasalam laba nin baa dee u yimid nebigaoo markaasaa dhaxalbay isku haysteen nimanka iyagaahi nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankii wuu waaniyey wuxu uhi wardadii how waxa dhac innamaa ana bashar anigu bani aadan baan hortaahay anigaygan idiin garqaadayo idin hor joogaa malag ma awood ilaahayna ma lihi laakiin bashar baanay bani aadama waxaan wax ku qiimaynaya ku garsoorayaa waa dadka qowlkooda iyo hadalkooda iyo caddaymahooda walacalla bacdakum alxana bixujatihi min bacd qaarkiinna waa laga yaaba xagga dooda inay kuwa kale ka aftahansan yihiin ka codkarsan yihiin oo wax isku hagaajisto haddaba ogaada oo qofka aan u xukumo xaqaanu lahayn waxaan u jaray waslad naara ee ama ha qaato ama ha iskaga tago laakiin yuu ku xalaashanin nebi maxamed baa ii shaabadeeyo ii xukumay yuu ku xalaashanin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xukmu lxaakim laa yuxilu lxaraam walaa yuxarimu lxalaal xukumka qaadigu shay xaalaana kuuma xalaaleeyo wax xalaalahoo aad iska lahaydna kaama xaaraantinimeeyee waad sii dabagelayo xaqaaga waad raadsan ee kaga hadhi maysid maxkamad baa xukun macnaha qofkii dadka qaarkood baa dacfigaasi uu ku yimaadaa ee aragtidaa nebigu meesha ka saarayaa oo idhaahdaa kaad sheegaysa sababtan shaabadii maxkamadu imise qaraar baa ku daba socdaanuune <laughs> imise xukun baa lagu riday intaasoo ambiil baanu islaam soo marnayoo intaasoo fayl buu leeyahayoo intaasoo maxkamadood baa ka dhacay wuxuu daliishanayaa waxa weeye ma laha laakiin wuxuu leeyahay xukun baa ku dhacayoo dowladda ay xukuntay oo garsoorkuu soo maray waxaasuu leeyahy marka nebigu taasuu ka digayaa xaaraanta xukunka qaadigu walow nebibaha xukumay inaanu xalaalaynayn markaasuu yidhi cadaab baan xukumayaae eh, dee kii waxaan aan lahaynoo cadaab baad qaadanaysa iska ilaali ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu waa kuwii nimankii wacdigaasii jibboodee dabeetana ilmeeyeen midibaka kale uu yidhi anuguna uga tegay saaxiibkay waxaanu isku haysanaa waan uga tegay kii kalena waan uga tegay buui ilaan dad qalbiguu sii qoyayoo damqanay ahaayeene ka maglafan may ahayn dad damqanay ahaayeen kolkaasuu nebigu yidhi haddaba isku celceshadaoo dee kala qaybsadaba kala qaybsada suluxaaba iskaga wada waa arrin aad iyo aad u adag garsoorka maanta iyo halka uu marayo iyo khatarta runtii ka jirta iyo inta miskiin ku xidhan xabsiga ama ciqaab lagu fuliyey iyo maal laga qaaday iyadoo waxan aanu qabin waa arimaha ummadaha had iyo jeer dumiya colaadaha ku keena abaaraha ku keena xumada ku keena fitnada ku keena lidaalik bay tahay qof waloo waxaa ogaadaaba inaanu ka gaabinine uu ka dhiidhiyo iyada oo kollay dee cidda qiyaadada iyo talada ummadda haysana waajibkaas cidda u weyne ilaahay uu kala xisaabtamaya ayd ammaanada u hayaan ee ay tahay inay ficil ka qaadaanay ka warhayaanay fuliyaanbay ka mid lidaalik baa dhaqankii salafka iyo madaxdii muslimiintii hore dhaqankoodu wuxuu ahaa qofku marka tale loo dhiibo madaxweynaha muslimiinta marka loo cayimo ama garsoorka qaadilqudaad loo cayimo garsoorka loo dhiibo halka u horaysa uu ka bilaabi jiray shaqadiisa mu odhan jirin akownka intee ku jirta iyo halkaas muu ka geli jirin ama faylasha soo saaro meel wax laga cuno ma baadhayn wuxuu tegi jiray xabsigu kursiga dhigan jiray horta markaasuu dabeetana malafkooda dadkaa soo saarayay inuu ka helo wax dulmi ku xidhan iyo xaqdarro dabeedna wixii waxba ku cadaan waayaan bilowga wuxuu ka dhigi jiray shaqadiisa inuu sii daayo <clears throat> marka cumuuman waa arrin u baharuntii qabaa'ilku uga fiirsadaanoo mas uga fiirsadaan oo dadkaa ducafada ee masaakiinta ah aan waxba garan karayninee maaragtay ama waxoodii laga qaadaya ama ku xidhan baadilka <clears throat> fainamaa khaiatu walowlaa fadlullaahi calayka waraxmatuhu lahamat aa'ifatun minhum haddii aanay jirin naxariista ilaahay iyo fadliga uu ku siiyo taasaa ilaahay uu kugu ilaaliyo lagugu ermaami tegay halkaad ku badbaadda ilaahay baa ku ilaashanaya eh? qolo waxay dooneen an yudiluuka inay ku lumiyaan waa laysku cabayaa qofka mufsidka ahi wuu ku marsanayaa meeluu ka soo wareegaba wuu ku marsanayaa waxaad arkaysaa qofbaa tuugu waxbuu xadayaa ilaa idankii mobilna ha ahaadee waxbuu xadayaa qofka xigtadiisa ama saaxiibkiisa ahi markuu waraysto ee uu ogaado inuu mujrim yahay odhan maayo war nagadaa yuuna ceebaynin annagane yuuna ceebaynine ciqaabka umutayste ha la mariyo odhan maayo laakiin wuxuu isku dayayaa waddo kastoo uu maraba inaanu dhowr habeer xidhnaaninba ayuu isku dayayaa qofkaas isaga laftiisaa kula jira dee sidaa nasku tilmaamayo aad rabbi rasuulka sala allahu calayhi wasalam badbaado ilaahay inuu helay baa uu tilmaamay khatar weyn weeye mujrim la ysgarab taaga iyo qof mu'minahoo daciifoo lagu ciiraa waa khatar weyn waa kaa ilaahay u sheegtay ilaahay baa ku ilaaliya naxariista ilaahay baa kugu badan fadli ilaahay weeye wa kaana fadlullaahi calayka cadiima ah, dheeraadka ilaahay uu ku siiyey aad weyn waa run rasuulka sala allahu calayhi wasalam dheeraadkiis ilaahay uu siiyey aad buu badan yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi laa khayra wanaag kuma jiro fii kaiirin in badanoo min najwaahum dadku waxay ku faqayaana dadku waxa ay ku faqaan intiisa badan khayr male buu ilaahay ilaa man ilaa najwa man qof faqii mooyaane qofkaasoo amara faray bisadaqatin waxbixin aw macruufin wanaag aw islaaxin bayna annaas ama dadka dhexdoodoo la wanaajiyo dadka intaa ka shaqaynaya faqooda iyo ururkooda iyo afisasaarkoodu khayr buu leeyahy waman yafcala daalika qofka arimahan khayr kala sameeya ama ummadda ka faqda ibtiqaa'a mardaat illaah iyagoo doonaya raalli noqosho alleh fa sawfa hadhow baanu nuutiihi siin doonnaa ajran cadiiman abaalmarin weyn waman yushaaqiqi rasuul cidda khilaafta nebi muxamed rasuulkii ilaahay waddadiisii mari weydee weydaarata min badi maa tabayana lahu lhudaa intuu hanuunku qofkaa u cadaaday kadib wayatabic raaca hayra sabiili lmuminiin muminiinta jidkooda jidaan ahayn mara nuwallihi waxaanu ku xidhiidhin doonaa xigto uga dhigi doonaa maa tawallaa waxa uu weliga ka dhigtay ee gacalka uu ka dhigtay baanu anaguna ku xidhi wanuslihi jahannam naarta jahanamo la ydhadaanu bartanka udhigi buu ilahaydhi wasaa'at masiira way u xumaatay meel loo ciirsado oo la gala halkaasaa u liidatabaa ilaahay wey si kolka loo eego waxay xidhiidh la sii leedahay aayadihii hore iyo qisadii aynu soo marnay ee cajiibkaayada dhacday wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi iyadoo marar badan qisadaas muuqaal lamidii uu soo noqnoqonayo markay odayaashan soo dirayeen iyo marka ay khadkan dejinayeen iyo markay waxwadwadeen niman faqayay ahaayeen oo ku faqayo guryahooda ku faqayo kolba hadka ay habeenkii soo dajiyaan subaxdii ku howlgelaya ayay ahaayeen dabeedna guud ahaan faqii baa ilaahay uu ka warramay faqu intiisa badan waa liitaa dadka faqaya dadka kale iska ilaalinaya waxay ku faqayaan khayr maloo shar buu u badan ilaahay uu ka soo reebay saddexdan arimood dad meel isugu yimi oo dadka kale iska ilaaliyo meel galay afka isa saaray wax isla gartay waxaa la taskiyayn karaa ama la amaani kara ama khayrla saddexdan miduun intaa wixii ka soo hahay halkaa iska dhig waa sadaqo waxa la ysugu yimee lagu shirayee lagu faqayaa war waxaan bixinno bulshada waxaan tarno horumarka khayrka aan ka qayb qaadano taasaa la ysfarayaa qaadhaan baa la ysku qoraya waa la ysdhiiri gelinayaa taas mid khayr la dheh waa faq wanaagsan faqa labaad waa macruuf arrin caama weeye macruufku waa wax kastaoo islaamku uu tixgeliyay inuu samafal yahay uu khayr badan yahay oo dee noqon kara arin iyo aqoon iyo awood intaba awood cid lagu kordhinayo oo dadka muslimiinta ah la ysgarab taagayo aqoon cid lagu kordhinayo arin cid la siinayo manaa adduunkii wuu ka caamsan yahay intaba macruuf laa taxqiranna min almacruufi shayan nebigu wuxuu leey wixii macruufaha yaraysani walow an talqa ahaaka biwajhin daliiq weji farxad laba walaalka aad kula kulantihi waxaa ka mida cilmigii la ysbarayay waxaa ka mida waanadii iyo wacdigii alamru bilmacruuf nahyu can lmunkar waa macruuf ilaax bayn annaas war dadkii wuu isaystaa wa isla ildaran yihiine dhexdooda aan hagaajino dadkaan isku dhawayno qoysaskaan isku dhowaynoo qofafka isasteegaan isku dhowaynoo qabaa'ilkaan isu dhowaynoo cid alla cid jaarkaan isku dhowayn waxa lagu shirayaa waar bulshada fitnadu ay dhexdooda ka ogantay hagaajin arrimaha noocaasa haddii dadka faqooda uu ku saabsan yahay baa ilaahay uu waa khayr buu leeyahay isagu khayr buu leeyahay intaa wixii ka soo harayna waa siduu badan yahaye dadku marka ay koox gooniyo is-oodato ama isku qolaa ama isku guruuba ama isku deegaana koox gaaray markay socdato sida qaalibka ah, ilaa cid ilaahay uu ilaaliye waxay ka hadlaanuun meel yaroo soke waxay ka hadlayaan alif inteenna ba bahdeenna ta tolkeen xa xigtadeenna de xarfaha uun ka sii wad halkaasay ka hadlayaan haddaynu reer hebelnahay reer hebel iska celin haddaynu kooxdan ururkan aan kan kale iska celin halkaasaa maantao dhan la isku taayirka la wareejinaya markaasaa waxaa ka soo baxaya afkaar aan waaqica ka soconayn laadiyo dadka waxa qofka fikirkiisa saxa ka didka u ahee kasoo horjeeda markuu ula tago ee la isla celceliyo ee wixii uu isku qancinayo wax badan laga jafo ayaa qofka wixiisu macquul noqdaan laakiin marka dad isku fikrada oo isku damaca oo isku wax badan wadaaga meel qura markay isku ootaanay waxaa ka fikiraan ay ku faqaan fagaaraha waxay la yimaadaan waxaan waaqic ahayn oo dadku uu la yaaboon soconaynin oo dadka kala fogeeye la yimaadaan waaqica ila wax waabiyaba may aragbe ka kalena wuxuu leeyahay haddii waabin lahaa meeyuu adiga ku eedaynin buu odhanaya wuu sii hordegaya ka kalena wuu sii hordegaya ilaa la ysla socdaba sidaasaa markaa ilaahay uga warramay subxaana wa tacala marka arrinta faqah arrinta faqah aada la ysaga ilaaliyo waa meelaha dadku ku fitnooba weeye dadku meeluu ku fitnoobay qalbiguu ku madoobaada ee xantu ay ku badata ee fasaadku ku badan yihin wey dabcanna dee kaway ka yihiin mafriskii meeshii aad garanayso marka halkaa inta aynu sawirkaa aynu bixinay dad kale markay isu yimaadaan oo jaadkii iyo sigaarkii iyo mirqaankii iyo bigayskiina u dheeryahay iyo meeshii kululayd <laughs> intaana markaad ugu sii dabadarto dee dadkii waalibay ku dhowaanayaan waxa ka soo baxayana waxyaabla weye waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaat illaahi fa sawfa nuutiihi ajran cadiiman bushaaradaasi uu ilaahay bixiyey qofka wanaagga ka qayb qaatay ee ku jira arrinkiisa ku bixiyey aqoontiisa ku bixiyey adduunkiisa ku bixiyey ilaahay daraaddii anna waxaan ula diyaarahay baa uu ilaahay uhi abaalmarin weyn ayaan ula diyaarahay aad buu ugu bushaareeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam hagaajinta ummadda dhexdooda sideedaba ummadda islaamka oo midaysnaataa waxaa ku jira sharaftooda daakhiligaee gudahooda iyo sharaftooda dadka shisheeya labaduba iyaday ku jiraan ummadda oo kala tagtaana alaxjabkeeda wey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadda dhiirinaya waxau idhi alaa uhbirukum biafdal waar wax ka fadli badan ma idiin sheegaa min darajati siyaami wasalaati wa sadaqa wax ka fadli badan soomka iyo salaada iyo sadaqada darajada lagu gaadho shay darajo ka sii weyn lagu gaadhayo marka la qabto ma idiin sheegaa asxaabtu waxay idhahdeen haa wuxuu nabigu uhi islaaxu daati lbayn waa dadka dhexdo dadka muslimkaa dhexdiisoo la hagaajiyo nafta waa iska daciifa xagga hagaajinta iyo xagga halaaga xagga halaagay isaga badanta dadka waxkasheegooda iyo kala firdhintooda iyo kuwiirsigooda xaggaasay isaga badanta ilan shaydaan baa weheliye marka qofka xakameeya xaggan wanaagsan ula kaca darajada uu gaarayo ka tukada ee waxbixiye ee sooma ma gaarhaya buu nebigu uri alayhi salaatu wasalaam ifsaadu daati lbayn hiy alxaaliqa wa ifsaadu daati lbayni hiya alxaaliqa wuxuu dadka dhexdoodaoo la kala guro oo la kala kaxeeyaana waa xaaliqa waa mid wax dhukurta buuri odhan maayo timahay xiirtaa laakiin diintay xiirtaa buuri waa diinla'aan dadkii muslimkaayoo ah la kala geeya wman yushaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at mashiira waxay u daliishadaan aayaddan culimmadu alijmac waa daliilka ijmaca bay yidhahaan waxyaabaha aynu daliishanaa qur'aanka iyo xadiidka iyo ijmaca culimmada islaamka inaga horraysa wixii masalada isla waafaqeen saa isku waafaqeen baa la raacaya ama asxaabtii nebigu isku waafaqeen ijmaacaasaa la raacaya maadaama ilaahay u idhi wayatabic hayra sabiili wadada muminiinta muminiinta wanaagsane miyirka qabeha hadiga rasuulka raacaya wadaday mareen ee laysku waafaqay qofka khilaafa ayuu ilaahay eedeeyey marka ijmaacu inuu daliil yahay ayaa aayadda laga qaadanaya qofka rasuulka khilaafa iyadoo hanuunkuu cadyahay oon loogu cudurdaarayn jahli ee raaca wadada muminiinta wadda waa saddexdii qarniye fadliga badnaa wadaday mareen waddo aan ahayn nuwalli waxaanu weli uga dhigi aanu ku xidhiidhin maa tawallaa wuxuu isagu dee gacal ka dhigtay jahannamaan gelin oo halkaasaa u xun halkaa waxaad ka aragtay midnimada dadka muslimiintaabaa ilaahay uu aad iyo aad u adkaynaya ciddooda rasuulka sala allahu calayh wasalam ku dayanaysa in iyagana jidkoodii la maaro siduu nebigu yihi khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qarni oo dhan waxa ugu khayr badan qarnigayga waxa ku xiga ka ku xiga waxa kusii xiga xagga fadliga ka ku xiga marka quruuntaa salafka laysku idhaahdo salafuna saalix jidkii ay maraaniya waxay isla waafaqeen waa shay diina in lagu raaco iyagana oo waladiina tabacuuhum biixsaan waa samafalkii lagu raacayay nimankan haddaba qisadooda aynu hore u soo xusnay nebi maxamed bay khilaafeen calayhi salaatu wasalaam waddadiisii waddo aan ahayn mareen dadkii xaqa ku taagnaa bay weydaarteen lidaalik baa ilaahay uu aayadan ku eedeeyey usuushaasaa nasku ilaahay uu ummadda u jeexayaa bal haddaba natiijada waxaa halkan dambe aynu ku arki doonaa gaalnimada iyo khatarta ay leedahay iyadoo ilaahay uu halkan ku xusaya uu kaga warramayo dadkana uga digayo allah subxana wa tacaala